مديدد شرك وشرك رواه أحمد imaamu axmed ayaa xadiidka wariyey waa abu daawuudda abu daawuudna wuu wariyey xadiidkan waa xadiid haabit ah ibnu xibbaan saxiixiisa ayuu ku wariyey xaakimna mustadrak cala saxiixayn sheekh naasimna silsilatu xadiidi saxiixa ayuu ku qawiyeeyey waa xadiid saxiixa wuxuu leeyahay nabiga sala اllahu عليه wasalam ina aruqaa tufafyaalka watamaaima makaraanada ama qardhaasyada watiwalata madiidadu shirku waa shirki rawaahu axmeda wariyo abu daawuuda xadiidkan wuxuu sheegay saddex shay oo uu shirki ku tilmaamay shayga koobaad waa aruqaa tufafyaalka tufafyaalka markaa waxaa khasisay adilada kale oo gobol aan shirki ahaynaa ku jira aan horay u soo marnay laa ruqa ilaa min caynin aw xumatin nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam tuf ma jirto oo ka caafimaadi ogo ka bogsi oo qofka qaniyada iyo isha taas waxay tusaydaa marka qaniyada iyo isha iyo qofka in looga tufo saxiixu muslimkana waxaa ku sugan xadiidka cawf ibnu maalik wuxuu yidhi kunaa narqii fi ljaahiliya waqtigii jaahiliga dadaan ku tufi jirnay faqulnaa yaa rasuula allahi kayfa taraa fii daalika markaasaani rasuulka ilaahayo seed u aragtaa arrinkaas tuftaas aan tufayno nabigu uri sal اlahu عليه wasalam icriduu calaya ruqaakum ii soo bandhiga tufafyaalkiinna qaabka aad dadka ugu tuftaan iyo waxa aad ku tufaydaan ii soo bandhiga laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirku nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam laa ba'sa biruqa tufta wax maa lam yakun fiihaa shir maa lam yakun fiihi shirkun haddaan shirki ku jirin haddaan shirki ku jirin wax dhibaataa ma leh xadiidka saxiixmuslimka marka wuxuu sariixiyey oo caddeeyey ruqyada oo shirkiga ah weeye ruqyada xaaraamtaa oo ilaahay qayrkiis laga dalbayo dawo iyo caafimaad in lagu aqriyo qofka ilaahay qayrkiis ayadoo laga dalbayo caafimaad waa madadkii yaa madad allaahi madad yaa ajal alambiyaai wاlmursaliina madad yaa malaada alcaajiziina madad yaa ahla beyti rasuuli illahi waasxaabihi lmadad yaa sayidii yaa sayidii shacbulqaadir madad iyo wix allo wixii la halmaaloo la mid oo ilaahayna gargaar iyo gurmad laga dalbaday makhluuqaadkii kalena gurmad iyo gargaar laga dalbaday kaasaa ka mid ah waxaa kamid ah shirkiga tufta oo qabaa'il gaara iyo qof gaara iyo jufo gaara waxay le cudur hebelay ku tufaan markii qofkii loo geeyo lana ku tuf hooyadii loo geeyo ama odagii loo geeyo wuxuu leeyahay awowa nadaa ayeeyo nadaa marka awowi iyo ayeeyo aa looga rabaa qofkan caafimaadna looga dalbaa shirkigaasay ka mid taha marka meele iska soo galaana laleeyahay waxaa laleeyahay reer hebel maska wixii masku cuno ayagaa ku tufa wax alla wixii mas cuno ayagaa loo geyna haddii kale ku tufa waxba tari laakiin reer hebel loo geeyo waa bis qaar ka marka waxay leeyihiin marka la yidhah maxaa keenay in reer maska ku tufaan ama abeesada ay leeyihin aabbahoodaa masku mataansanaa masaa la dhashayoo mataana yihiinoo qaraabanimaa ka dhacayda waa kan la aweyga nadaao la hadlaa ha nasab iyo qaraabanimaa ka dhaxayda markaasuu la hadlaa maski xanuunkiiu la hadlaa leeya aweeye nadaa ayeeye nadaa noo kaadi marka waxaasoo dhan weeye waxaa shirkigaa ah. laakiin haddaan tufta shirki ku jirin oo ilaahay qur-aankiisi kalaamkiisa lagu aqiyo oo lagu aqiyo asmaadii ilaah iyo sifaadii alle oo adkaartii soo arartay lagu aqiyo wax baasa ma leh nabigaa yidhi sal اlahu alيه wasalam abu sulaymaan alkhadaami wuxuu yihi nabiga sal اlahu alيه wasalam asagaa wax ku tufay waa soo marnay axaadiisteeda nabiga waa lagu tufo malaku jibriila ku tufo caaisha ku tuftay nabigu waa amray in lagu tufo sidaas darteeda in qur-aanka iyo asmaada ilaahay lagu tufo dadka iyo adkaaraha soo arooray waa ma'muur ama waa mubaax ee manhi iyo shirki midna maaha saas darteeda adiladu way kala saartay tufta midda shirkiga ahu waa midda laga dalbayo dawo iyo caafimaad ilaahay qayrkiisa taas weeya ee tufta kaleeto waa sax wey ina ruqaa tufafyaalka wa tamaa'ima makaranada tamaaimtu waa warqadaa wax lagu qorqora markaasaa qofka lagu xidhaa ayadoo caafimaad iyo dawo lagu raadina ayadana sida sawaabka ama raajixa ah ma bannaana dhammaanteed kala qaadna ma leh laakiin lamid mid maahan midda soo socota oo ah madiidada sababtoo madiidada ayada culummadu iskuma khilaafin laakiin xirsiyada ama qardhaasyada khilaafaa jira saas darteed waxaan idhi qowlka raajix ahay caran ku tahnay ee ma aanan dhihin biitifaaqi markaa xirsiyada ayaga qowlka raajixa waa inaan la kala qaadin oo kala qaad la-aan ay u tahay xaaraan dibaana insha allah ka faahfaahin doonaa shaarixa wuxuu soo guuriyey qiso xadiidka uu lahaa wuxuu hi lafdiga abi daawuud wuxuu ahaa zaynada imraati cabdilaahi bni mascuud xaaskii cabdilaahi bni mascuud radia allaahu canhu aa cabdullaahi bni mascuud wuxuu ku arkay boorteeda dun ku xidhan markaasuu ku yidhi maa haadaa waa maxay waxaa sulka kaaga xidhano waxaan rabaa ninku qawaam inuu yahay alrijaalu qawaamuuna cala nisaa aa rabbi yidhi raggu waa mas-uuliyiin qawaamiin u taagan mas-uuliyadda dumarka waa inuu la socdaa reerkiisa maxaa ka jira nabigu waa waxaan rabaa cabdullahi mascuud waa weydiiyey wuxuu yidhi waa maxay waxaan surka kaaga xidhan markaasay waaan waxay tii waxaan ku idhi khaydun ruqya lifi waa xoogaa carabi yaroo ama dun yaroo wax la iigu tufay wey waa qardhaas wey soo ma jeedin waxbaa la iigu tufo la iigu akriyey marka waxay tidhi fa akhadahu uma qadacahu gacantiisu uga gooy gooy xaata ma dhihin waa munkarkiioo gacanta lagu suulinayo ta qabtayuu kow ka siiyey markaasuu wuxuu ku yidhi antum aalu cabdilaahi laaqniyaau can shirki idinka waxaa la yidhahda reer cabdulaahi naga qoyska iyagaan reer cabdulaahi ah shirki waa ka deeqtoonayo uma baahnin alla qaybkiisa nin ani yidhi dad iska keli yeelaayo ciddii ilaah qaybkiisa wax weydiisa laheed annaga reer cabdulaahiyaana ilaahi uri reer cabdulaahi haddaan nahay shirki waa ka deeqtoon ilaahay qayrkiis uma baahni ah, annagu allahaan u baahanna warkaas adaa la rabaa qofka inuu reerkiisa u sheego ah, annaga dad wax nooguma jiraan kale reer cabdulaahiya nala yidhaahdaa reer cabdulaahi haddaan nahay ilaahay baan u baahanna addoommada waa ka deeqtoonna ma u baahnin caafimaad kama rabno gacan allaan caafimaadku markaasu xadiidkiina u sheegay sheeko keliya lama rabee owda nabigaana ka maqlay sala allahu calayh wasalam ina aruqaa watamaa'ima watiwalata shirku tufafyaalka xirsiyada iyo qardhaasyada madiidadu waa shirki ma uusan dhihin xaa lagugu tufay ma qur-aanaa lagugu akriyey warqadaan maxaa lagu qoray maba weydiinba wuxuu yidhi xirsi soo maahan ha kala qaadin sidaas fiiri marka gabadhi waa la dooda kuma celin intii fiiri waxay tihi qultu laqad kaanat caynii taqdifu waxaanay tihi hadda ishaydaan biyaa ka socday ishaydaan biyaa ka socday wa kuntu akhtalifu ilaa fulaan alyahuudiy faidaa raqaa sakata aniga waxay tii ishaydaan biyaa ka socon jiray ninkan yahuudiga ah oo yeelagla fadhiya aan ku noqnoqon jiray hadloo u tegi jir mar alla markuu wax ii tufo biyuhu waa ka joogsaan isha waaba ku ladnaadee seed u wax ma galo waaba ku raystaye aye maxaa maanta qofka soomaaliya dhiila marka ugu midka ugu ro ma iska laruura dhib male ha u dhila laakiin cabdullaahi mascuud fahamkiisa fiiri wuxuu ku yidhi inna inamaa dalika camalu shaydaan waa shaqo shaydaan waa ku ladnaaday soo waa shaqo shaydaan kaana yankhasuhaa biyadihi fartuu kaa gelinahay isha si aad yahuudka u aado quraafaystaha aad u aado ishuu farta kaa gelinay markaasuu ku leeyaha war halkaas ah markay indhaha biyo ka yimaadaan faidaa raqaa kafa qofkaan in loo tago ayuu rabaa yahuudkaa mar alla markuu kaaga tufuu farta kaa daynay markaasa indhuu biyuu ka joogsanaya shaydaanaa la shaqayna qof dadkuu ku xidhaa dadka inay ku xirmaanu rabaan soo ma jeedin marka waa ku ladnaaday shayga daliil uma aha inuu bannaan yahy fiiriya masaladaas shaygan aniga waan ku roonaaday daliil maaha shayaadiintu way la shaqeeyaan dadkooda ah, shayaadiinta insiga khuraafaystayada dhammaan dadka khuraafaystayaaka meelaha fadhiya shayaadiinaa la shaqeyda caawo dhan ilmaha hidada waa ka jafa waa jafa dadaan adkaarta ku seexin markuu argagaxo ou seexo waayo orda markaa saxarkeeda quraafaysta hortiisa ayadoo lala dhoobay marka loo keeno uu xoogaa ku tufo uu ka dayna jaf jafidii markaasaa le kanoo kale lama arag wahuwadaa tu waxa weyn tuftiisa la aqbalo isagoo kale lama arag waxa weyn waa iigu ladnaada carruurka xale siixa waayo waa kaas waxa hadday jafayay shaydaan wuxuuna kula rabay quraafadan soo ma jeedo quraafadaanu kula rabay waa laba cadowo isla shaqayda ha u cararin adowgeed rabbi xaggiisa u carar adkaarta ku seexi adkaarta ku akri qur-aanka ku akri xagga rabbi maganga ha aadin khulaafaystehe saas darteeda daliil maaha shaygaa ku ladnaaday dhammaan dadka jinniyaha iyo shayaadiinta la shaqaysta fiiriye qofkan shaydaanku waa soo qabana waa majuujina waa tuujina waa cadaada waa ciqaaba waa ceejina waa rafaadina markaasuu leeyahay ugu dhow in tago habarta mingiska tunto meelibla joogta odada mindiska garaacina hebla jooga heblaayo waxyabarayda fiqiburaalaha mindiska markii loo tago uu leeya xoogaa iska keena marka ilaa kanuna inuu u bisleeyo cadgooyuu meesha u fadhiya kanuna uu dadka soo jafo mar alla markii loo keenu leeyahay iye wixiisama iska ogooshie baan la hadlo waa ogolna xoogaa keena kelmad shaaha iyo xoogaa qaloona iyo waxaad keentaan bal xoogaa faryarey iyo xoogaa caraf yaruu rabaa jelmadshaahi wixii marka la diyaariyo uu la hadla uu leeyahay iyo waa lagu arkay waxqabadkaaga dhibkaaga waa la arkay waa in la arkaa caafimaadkaaga cudurkaaga la arag ee caafimaadkaaga hala arko macnahana inaad soo shaqayda waa caddaataye haye ka fog si wax noogu bislaadaan dheg isla markii qofku inuu fadhiista dhaco markaasuu leeyahay haye ujeedan waa muddooyey muddaan u qabtay muddaan u qabtay waxaan idhi muddadaas ku imow waxaa laga rabaa wan wax weynweyn oo afarta qoob madow a la rabaa ah, hadda si wuxuu ka dhigaya wii wa caadi ka dhiga wankan dhihma maxaa yeel wuxuu u ekaysiinaya arrin wayi ah, waana wayi waa runtiis laakin waa wayi shaydaan markaasuu ah, le waana intaas ka midhow intaas ka cadoo noocaasa iska keen iyo lacag noocaasa iyo go' noocaas u eg iyo dhar noocaas iyo catara noocaas khalaas jaf wiiisu ka jabsana ma ahan wii wax lagu ladnaanayo ayaanu qandhada ka dayna haddana hadha waa abana maaa haduusan aban waa wa wa siima ah, maalin kasta marka waa wal iyo aryare maalin kasta waa wal iyo aryare maalin kasta waa jalbad shaah baljin yaa quudi kara hadhowna waa naar ilaa hayaaiinaad caabudaa hadhowna waa naar adduunkana waa dul akrana waa cadaab marka shaygan qofkii xoogaa xanuunkiiya ka fuqay ma ahan daliil uma ahan shaygu inuu banaanya iiriya sida saxaabadu wax u fahmayaan marka ma banaana marka wuxuu ku yidhi fiiri bal cabdulahi mascuud waxaa la idhahdaa sharciga islaamka qofka sheegaya waxaa la rabaa albaab hadduu xidho oo yidhi albaabkaasu ma banaana waa inuu dadka albaabka banaan bara cabdulahi mascuud markuu yidhi qofkan yahuudkaadu tegayso marka aad arkayd inta wax kugu akriya xanuunku kaa joogsanayo shaydaan awal farta kaa gelinaya farta ka daynaya wuxuu sheegay dariiq kaloo dawada laga raadiyo wuxuu ku yidhi waxaa kugu filan sidii rasuulku uu ahaa sal اlahu alيه waslm mid yidhaahda adhab ilba'sa raba الnaasi washfi anta shaafiya laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqman kaasaa kugu filnaayo waan xadii haabit kaas ku akriyo meeshaad shayaaiin ka badan geli laheed kanaa kugu filan adhab ilba'sa raba الnaas washfi anta shaafiya laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqman kaasaa kugu filan Mm. adhabilbasa raba naasi saas wey adhabilba'sa raba naasi washfi antaa shaafiya laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqma marka sidaas idhaahda marka makaraanadana waa noocaas tiwaladaas soo hartay tiwalada waa madiido tiwaladu waa madiido madiido waxaa loola jeedaa gabadhii aan ninkii madiidaysanaysa ama ninkii haweenaydii madiidaysana waa sixir haweenaydaa samayne waxay u samaynaydaa ninku inuu jeclaado amase ninkaa samaynaa wuxuu u samaynaya haweenaydu inay jeclaafo waa sixir saasayna ahlulcilmigu u caddeeyeen nabi moxamed sala allahu calay wasalam ayaaba caddayn noogu filanba oo ku tilmaamay inay shirki tahay inay shirki tahay nabi moxamedaa noo cadeeyey sal اlahu calيه wasalam waa shirki ma banaana xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska lixaad boqol sagaashan iyo lix sida shaarixa uu ka soo naqlinaa wuxuu leeyahay tiwalada shayun kaanat ilmar'atu tajlibu bihi maxabata zawjiha waa shay haweenaydu ay ku soo jiidato ninkeeda jacaylkiisa wa huwa darbun min asixri waana nuuc nuuc sixirka ka mida waa nuuc sixirka ka mida sixirkuna waa xaaraan bal kufriyaa rabbi ku tilmaamo kufri ah rabbi ku tilmaamo markaasuu yidhi wa kaana min ashirki limaa yuraadu bihi min dafci lmadaari wa jalbi lmanaafici min kayr illaahi tacaala wuxuuna shirki u noqday waxaa laga doonayaa dhibaato in lagu difaaco ama nacfi lagu soo jito ilaahay qayrkiisa ilaahay qayrkiisaa laga doonayaa nacfi inuu keeno ama dhibaato celiyo saasuu shirki ku noqday uu leeyay marka waa shirki dadka gabalaana waxay moodaanba inay aayada qur ku jira tahay madiidadu ah, oo mid jaahila waaa arkay inta wadaad u yimaada le sheikh madiide iyo akri gabarhaan rabay waa diiday ah, oo wuxuba u haystaaba diin la akriyo inuu yahay war sixoolayaala la aada haddaad shaydaanka ee culamo laga soo aado culumana madiide ma akrido ah, wax culuma iyo wax diinuhu ma akriyaan madiido madiida waa sixir sixoolayaalka iyo hayaaiinta akriya shayaadiinta akriya sidaas darteeda dumarka shayaadiinta la shaqeeya ayaa sixrolayaalka aada ayagaa sixirka sameeya ayagaa ninkoodan ayaa soo jiidana sixir u sameeya ragga sixrolayaalka la shaqeeyaa dumarka sixra ee diinmuhu waxaas kama shaqeeyaan ah, kama shaqeeyaan qof shaydaan magan galayna dulya u dambeeyo ah, dumar waxa weya inta shayaadiin iyo sixroolayaal ku xirmeen ka shaqaynaya ninku har ku jeclaado cirib xumo adduuniya mid aakhira u dambeeyo waxay magansadeen soo shaydaan maaha Ah, waxay magansadeen sow shaydaan maahan dulli iyo dandara u dambayda iyo dulka dulliya u dambeeya maxaa yeele qofaa la raba khiyaarka in laga qaado oo la dulleeyo marka waa dulli marka madiidadu kala qaad male iyadu waa shirki waa shirki wuxuu kurishiiqa matniga atamaa'imu tamaa'im shay-un waa shay shaygoo yucallaqu lagu xiro cala alawlaadi caruurta minal cayni isha ama cawriga looga xidhaa waa shay caruurta dadku ku xidhaan oo waa la cilaystay ama waa la cawriyey ama waa la qumayaystay leeyihiin taasaa la rabaa in looga difaaco taasaa looga rabaa in looga difaaco qofkan yaan inu ku dhicin yaan la qumayaysan yaan la cawrinaa lasleeyahy waa laga waa almucallaqu shayga la xirtay min alqur'aani qur'aan dadka waxaad loo xiroo xirsiyada ama makarannada ku qoran waa badan yihiin qaar qur'aana ku qoran qaar asmaa ilaahiya ku qoran qaar waxaa la sheegay ay ku qoran tahay asmaadii asxaabuka waa shirki bannaanka yaalla qaar waxa weeyaan asmaa jinniya ku qoran waa shirki bannaanka yaalla qaarba waxbaa ku qoran qaar yahu-a ah ku qoran qaar siira siira lagu waxaasoo dhan marka waa wada shirkiyaan laakiin qaar qur-aanka lagu qoray ayay culimmadu isku khilaafeen kuwa kale layskuma khilaafin kuwa kale waa shirki shiiku wuxuu ku yidhi laakiin idaa kaana hadduu aada almucallaqu shayga la xidhanaa min alqur'aani qur'aankaas mid ka mid a farakasa waxaa rugseeyey fiihi nuucaas bacdu salafi salafka gobol ka mid ah wa bacdun gobolkoodna lam yurakis fiihi ma rugsayn wayajcalu wuxuuna ka dhigaa min almanhiyi canhu shayga la yska reebay ayuu ku daraa qur-aanbahaad ku qornaadeen minhum qaarkaas diiday oon kala qaadin waxaa ka mida ibnu mascuudin radia allahu canhu cabdillahi mascuudaa ka mida oo xaaskiisii waa kan ka jaray shirkina ku tilmaamay xadiidka nabigana ku dabaqay mana uusan kala qaadin mana uusan kala qaadin cabdillahi bn mascuud shaarixana leeyahay saddex arrimood marka la fiiriyo saddex arrimood marka la fiiriyo inuusan bannaanayn ayaa raajixa saddex arrimood koo midda koowaad waa cumuumu nahy nabiga waa camiimayo ma kala qaadin oo waxa weeye tamaa-imta ma kala qaadinee shirkigu ku wada tilmaamay cumuumkaas daliilkaana daliilkaas oo xadiidkaas cumuumka laguma khasisi karo xataa qowl saxaabi nusuusta sharciga cumuumkeeda xataa qowl saxaabi laguma khasisi karo qowl taabici laguma khasisi karo aqwaal culamaa laguma khasiso nusuusta mar haddii nebigu uu yidhi tanaacintu waa shirki wax daliila oo kaloo min kitaabin wa sunnatin bannaynaayana aan lahayn cumuumkaas in lagu dheganaadaa waajiba waa arrinta koobaad khusuus wax khasisana lama hayo tan labaad waa saddu dariica haddii la fasaxo waxay gaarsiinaydaa shirkiyaadka in la xirto dii la ydhaha xirsiyadu waa furay waxaa imaanayda asmaadii asxaabukaafi dadkii loo qoro oo loo qoro asmaa jinni ilaa wixii warqada inta lagu qoro lalalaabo a weliba jaldi adag lagu dhejina qofkii loo dhiiba wax ugu qoran ma yaqaan iyo wax xambaarsan inagu haddaad aragto dadka xirsiyada iyo qarqaasyada laga gooyo la furfurayna waad ku arkeen qaarba wax inay ku qoran yihiin saas darteeda waa arrinta labaad arinta saddexaad xidhashada la xirto xirsiyada ama qardhaasyada waxay gaarsiinaydaa shaygaas qofka loo xidhay in la ihaanaysto hadduu xataa qur-aan yahay ama uu yahay asmaadii alle ihaana ku jirto maxaa yeelay qofkii kaadidii iyo saxradii u fadhiisana isagoo qur-aankii xambaarsan suurigu la gela gabadhii waxaa caadadii dhiiga cadaa ku dhacaya dhiigga ka socda isagoo qur-aankii ku xirxiran caruurta yareet kuwaad aragtay inta loo xiro ayaa sida wasaqda iyo dhareerka iyo ugu socdaan iyo qashinka iyo ciidda aa waxaa korayo wasaq qalfoof ah oo qori looga fuji karo hada waa qur aan lagu leey ihaanada qur-aanka la ihaanaystana waa qatar waa dembi qataroo kufri gaaray marka ihaana ka imaanaysa sidaas darteeda ma banaana qowlkaasaa raajixa qowlkaas weeye qowlka raajixa ah wuxuu ihi shiiku waa ruqaa tufafyaalka hiya tufafyaalka allati waa midda tusamaa lagu magacaabo alcazaa'imu akrisyaal akhrisyaal ama waxa weeyaan qiraa'aad waxyaalaha lagu magacaabo wey oo dadka lagu tufo waruqaa tufafyaalku hiya alatii waa midda tusamaa lagu magacaabo alcazaa'imu tufafyaal wakasa wuxuu gaar yeelay tan marka waxbaa laga soo reebi ma wada ahaan shirki tufta wax alla wixii qur-aan iyo asmaa ilaahay iyo adkaarta sharciga ah waa banaanta iyadu waa laga soo reebi markaasuu yidhi wakasa wuxuu gaar yeelay minhu ruqyada adaliilu daliilku maa khalaa wax alla wixii ka marnaada mina shirki shirki fiiri wax alla wixii shirki ka maran tufta waa banaanya wax alla wixii shirki ka maran qofka korka looga akriyo in biyo inta loogu akriyo u cabo taaliil dabada waa banayn taaliilsha baabkeedaan ku gaari doonaa kulli waa banayn marka shirkina maaha waxaa tufta xaaraan ah wixii sharcigu diiday bes oo dadka in lagu tufo wax shirki ku jiro wuxuu yidhi faqad rakasa wuu rugseeyey fiihi ruqyada rasuululahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam min alcayni isha in layskaga tufo iyo walxumati qaniyada keliya maahane nabigaa lagu tufay iyadoon la qaniinin lana cilaysan malakul jibriilaa ku tufay caaishaa ku tuftay nabigaa ku tufi jiray maaha qaniyo iyo kaliya laakiin qaniyada iyo isha macnaha waa dow aad ugu fiican yitahay tuftu laakiin kaliya maaha kaliya ma aha ee xanuun kasta qofka waa looga tufi karaa shaarixa wuxuu idiin soo guurinaa suyuudii inuu yidhi culammada muslimiintoo dhan aa ku ijmaacay tufafyaalka saddex shardi haddii laga hela inay bannaan tuf kastoo saddex shardi laga hela inay bannaan tahay culummada muslimiintoo dhan aa ku ijmaacay oon isku khilaafay inii soo gurinaa haraxa aiga wuxuu yidhi qad ajmaca alculamaau calaa ruqa waxay culummadu ku ijmaaceen inay tufafyaalku bannaan yihiin cinda ijtimaaci alaaati shuruuc saddex shardi hadday kulmaan saddex shardi hadday kulmaan an takuuna bikalaamillaahi ow biasmaa'ihi wa sifaatihi shardiga koobaad wuxuu yahay waxa la aqrina kalaamka alle inuu yahay ama asmaada ilaahi iyo sifaadta ilaahi iyo adkaartii sharciga aheed waa shardi shardiga kale fiiri wa bilisaani alcarabiyi ow bimaa yucrafu macnaahu waa inuu yahay waxa la aqrinaya luqa carabiya iyo wax macnahooda la yaqaan fiiri waxaa la akrinaa luqa carabiya waa inay noqoto luqooyinka cajabiga balaayooyina ku dhex dhuunta wax macnaha la yaqaana waa inuu waa shardiga labaad laba shayba lama ogola inaad dadkii ku akrido waxaan luqa carabiyaba ahaynba ta labaadna waa maxay waxaan la ogolayn waxaan macnahooda loqon dadka inaad ku tufto maxaa laga cabsa waxaan aad akraynaaba inuu shirki ama shirki gaarso waa shardi marka luqa carabiya inuu yahay waxa dadka lagu akrina waana wax macnahooda la yaqaan inuu yahay shardiga saddexaad wa an yactaqida ana ruqyata laa tuahiru bidaatiha bal bitaqdiir illaahi tacaala waa inuu qofku caqiideeyo tuftaanu ayadu daatadeeda caafimaad ma keeni karto qofka tufaya caafimaad ma keeni karo waxa caafimaadka keenaya waa allah waxda keligiis wey keligiisaa keeni kara kligiis taxqiiqa shiika iskale usama wuxuu u tiiriyey ijmaacaas inuu ka soo naqliyey sharaxa sunanka ibni maaja oo suyuudi uu iska leeyay laakiin hadalka waxaa asalkiisa iskale xaafid ibn xajar sababtoo ah fatxulbaarigu ku yaallaa hadalkaanu mujalladka tobnaad safxada boqol sagaashan iyo shan fatxulbaarigu ku yaallaa oo sida ijmaaca usoo naqliyey xaafid ibn xajar fatxulbaariga ayuu ijmaaca ku soo naqliyey mujalladka tobnaad safxada boqol sagaashan iyo shan baabu ruqa xadiidka shan kun toddoba boqol soddon iyo afar gadaalkiisa xadiidkaas baabka ka dambeeya baabu ruqa baabkaasuu ijmaacan ku sheegaya xaafid ibn xajar fatxulbaariga baabu ruqa xadiidka shan kun toddoba boqol soddon iyo afar xadiidkaas baabka ka dambeeya baabkaas ayuu ku sheegaya marka kuftu hadii saddexdaa shardi laga helo ayadu waa bannaantay war male wa tiwaratu tiwarada shay-un waa shay shaygoo yasnacuunahu dadku ay sameeyaan yascumuuna xaalay ku amdaxoonayaan annahu shaygu yuxaqibu inuu jeclaysiinaa almarata haweenayda ilaa zawjaha ninkeeda haweenaydaa ninkii ka dabadhacee warajula ninkana wuxuu jeclaysana ilaa mra'ati xaaskiisii asna waa ka dabadhaca waa nuucaa siirkaa wey nuucaa sixirkaa weeye dadka aan ilaahay ku xirnayn dadkaasaa ka shaqeeya dadkaasaa ka shaqeeya dadka aan diinka iyo tawxiidka iyo sunnada iyo kitaabkii sunnada aan ku xirnayn qofku mar hadduusan ilaahay ku xirnayn waa daciif waa daciif waa shaki badanya waa cabsi badanya waa walwal badanya meel aan markaa ka jirin gargaaru gargaarka ka raadiya quraafi iyo sixroole ayaa maantana laga daba wareeg waxay si xidhiidha waa ninkeedii gabadhu bal fiiriya dulligaas markaasay leedaha inay ijeclaadaan raba ninkii haweentii sixra ama mid islaamiyad ajnabika u sixrana oo rabaa inay ka daba dhacdo marka waa camal shaydaan weeye mana banaana adduunka dulli iyo aakhiro cadaab ahaana laga dhaxlaa ee laga fogaado waxaas qurunkaa waan cabdlaahi bni ukaym cabdilaahi bni cukaym waxaa laga wariyey marfuucan xaalu nabiga uu kor yeelay xadiidka wariyey man tacalaqa shay-an shay qofkii isku xidhaa wukiila ilayhi waa loo tala saartaa qofkii shay qalbigiisa ku xidha oo gargaar kar suga waa loo tala saartaa ilahi wuxuu idhaha shaygaas waxaa kuu qabto rawaahu axmedaa wariyey wa tirmidiyu tirmidina waa wariyey xadiidkuna waa xadii xasan ah xadiidkuna waa xadiid xasan ah marka xadiidkaas nabigu wuxuu caddeeyey sala اllahu calayhi wasalam qofka shay qalbigiisa ku xidha gargaar ka raadiya waa loo tala saartaa haygaasa waa kuu qabto ayaa la yidhaahdaa waxa ku qabto ayaa la yidhaahdaa marka ilaahay qayrkiisana wax kuuma qaban karo meel cidla had ku soo dhicin marka khasaara ku sugnaatay waa inaad ilaahay ku kalsoonaato qalbigaagana ku xirto aadna ka fogaato waxyaalaha aan wax ay ku qaban karaan la arag rawaahu axmed watirmidiyu axmed iyo tirmidi ayaa xadiidka wariyeen marka xadiidka marka duruqdiisa iyo shawaahidiisa laysku xoojiyo xadiidku wuxuu gaarayaa xasan inuu yahay xasan ayuu gaaraya wa rawaa wuxuu wariyey alimaamu axmed an ruwayfi ruwayfi qaala inuu yidhi qaala li rasuulullah rasuulka allaa igu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa ruwayficu ruwayfico lacala alxayaata nolosha waxaa la arkaa satatuulu bika inay kula dheeraato noloshu inay kula dheeraataa dhici karta fa aqbir innaasa dadka u sheeg anna man caqada qofkii xidha lixyatow garkiisa oon taqallada amase qoor xirta wataran boqon awistanjaa ama ku astajooda birajiicin digay awistanjaa ama ku astajooda oo ku darab qaata birajiici daabatin neef xoolaa digaygiis ama neef digaygiis ow cadmin ama laf qofkii ku asajooda fa ina muxameda nebi muxamed bariiun beriyu ka yahay min qofkaas wa rawa alimaamu axmed wuxuu ka wari can ruwayfi qaala inuu yidhi qaala lii rasuulullah rasuulka allah igu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa ruwayficu ruwayficow lacalla alxayaata nolosha waxaa la arkaa satatuulu bika inay kula dheeraato sidiiyayna noqotay nabigu uu sheegay sal اllahu calayh wasalam noloshii wayla dheeraato ilaa kontonkii hijiriyada ayuu soo gaaray taasuna waxay ku tusaydaa nabiga nebinimadiisa sal اllahu calayh wasalam maxaa yeele shay gayba oon la gaarinuu ka warramaa taasu waxay tahay in loo waxyooday nabiga oo loo sheegay marka waa calamun min aclaami nubuwa waa calaamad calaamadaha nabinimada ka mid ah ruwayfic noloshiisu waa dheeraatay ilaa konton iyo lix ayuu gaaray ilaa konton iyo lix ayuu gaadhay marka waa dheeraatay noloshiisii marka nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam yaa ruwayfiqu lcalalxayaata nolosha waxaa la arkaa satatuulu bika inay kula dheeraato fa aqbir innaasa dadka u sheeg anna man qof alla qofkii caqada xidha lixyatow garkiisa qofkii garka xidha maxaa loola jeedaa jaahiligii hore ayaa laba nuuc garka u xidhi jiray qaarka oo waxa weya mutakabiriinta ah dagaalka markay gelayaanee garka xidhaaya waxa weya dhinacaan waa maleegaan qayb dheeru ka dhiga qayb kale aggu u taaga qayb kale aggu u taaga dhow qayboodu ka dhiga garka inta maleego oo kala googooyo waa kiri markaas raambow wey in la yidhaho rabaa bahal eh, oo raambow ho laga boqo wey in la yidhaho raba intaasu ka raba Ah. intaasu ka raba oo cadowgu markay arkaanba ka cararaan markaasuu garka wuxuu ka dhigayaa waxa weya qodxo shaydaan hmm. marka waa lale waa raam bay ku dhacdayoo bilaay ah eh, oo duurgal ah markaasay dadku ka cararayeen cadowgu qaar sidaasay ahaayeen mana banaana hadda kibirku waa xaaraan ah, qalbigiisa qofka kibir galaa jannada ilaahay ma galo tan kuwa mukhanafiinta isnaageeya aa iyaguna maleegi jiray oo qaab waxa weeyaan dhowr dhinac u kala xirxiri jiray ayadana waa mukhanafnimo dumarka ragga isku ekaysiiya waa nacalaqabayaal iyaguna marka ay rabtaba haatee ma banaana labaduba waa xaaraan labadaas dariiqayna u kala xira jireen nabigu wuxuu yihi faaqbir inaasa dadka u sheeg ana man caqada qofka xira lixyatow garkiisa ow taqallada ama qoor xirta wataran boqon ama xari qaanso watarka anagii soo sheegnay qaansada xarigeeda oo marka ugu horeydana faysha xoolaha laga sameeyo ayaa qaansada siduu ugu xidhaya markuu gaboobo duqoobo markaasay ay ku xidhayaan geela sulkiisa ayagoo uga ilaalinaya dhibaato oo isle waxa weya dhibuu ka difaaci waa xaaraan waa shirki ma banaana ila ilaahay qayrkiis dhib ma difaaci kareen aw istanjaa qofka ku astanjooga birajiici daabatin neef digaygiis ow cadnin ama laf faina muxameda nebi muxamed beriun beryu ka yahay minu qofkaas nebi muxamed sal allahu calayh wasalam qofkaas beryu ka yahay tan kalena waxay tahay in lagu astajoodo digada ama saalada saalada in lagu astajoodo ama lafaha saalada ama digada labaa loo qaybiyaa waxyaalaha aan hilibkooda la cunin sida libaaxa iyo dawacada iyo bahallada aan hilibkooda la cunin saaladoodu waa najaas sidaas darteed haddaad ku asa joogto daahir ku noqon maydi waa xaaraan mana banaana kuwa hilibkooda la cuno oo geela iyo ariga iyo lo-da oo kale saaladooda khilaafaa ku jira ahlucilmigu way isku khilaafeen ahlusunnaha dhexdooda isku khilaafay laakiin min xayu daliil xagga daliilka marka la fiiriyo qowlka raajixa waa daahir mana banaana in lagu asajooda sababta aysan u banaanayna waxay tahay ma inay najaas yihiine jinka muslimiinta ah jinkaas xoolahoodaa cuna jinkaas xoolahoodaa cuna ma banaana marka digadaas in la najaaseeyo ah, ilaa marta xooluhu najaas hadday cunaan xoolaha lama cuni karo annaga hadda xoolaha yaga geela yaga caraga y loodayadu hadday najaas cunaan iyo saxaro ma banaano hilibkooda caanooda inaan cunno oo nabigu waa diiday sala allahu alay wasalam saas darteeda saalada xoolaha ama digada xoolaha waxaa cuna jinka muslimiinta xoolahooda in laga ma banaano ah, ma banaano amaa bigaygaa najaasa daliil male qaar waxay u daliishadeen nabiga nin saxaabi wuxuu u dirsaday dhagxaan uu ku asajoodo markaasuu saddex dhagax ii keenu yidhiye laba dhagax iyo hal digayuu keeno nabiga digaygii waa tuuray wuxuu waa rijsi najaas weey labadii dhagaxuu ka qaatay qaara marka waxay u qaateen digay oo dhan inuu najaas yahay xadiiskaa ibnu khusayme saxiixiisa ayaynu ku taallaa digaygu digay dameeru ah ma ahayn digay xoolaad ka nabigu tule u yidhi rigsu war waa najaas digay wuxuu ahaa dameer wuxuuna ku yaalla saxiix ibnu khusayme ka fiiri marka kuwaan hilibkooda la cunin waa najaas wey ama kuwa hilibkooda la cuno waa daahir mana banaana in lagu asajoodo sabab kalea loo diida sabab kale aa loo diiday lafaha ayagana laguma sababtuna waxay tahay loo diidayo lafaha xoolaha la cuno lafahooda dhammaan wax alla wixii magaca ilaahay lagu gowraco wax alla wixii magaca ilaahay lagu gowraco marka insiga ay cunaan oo ay hilibka ka dhammaystaanoo tuuraan aa ilaahay wuxuu saaraa hilibkii mid la mid ah markaasaa jinka muslimiintaa cunaa ilaahay baa hilib u saara waxaa la diidaya marka inaan ka najaasayno laftaan hiilibaa loo saarin walaalaheenna kuwa walaalaheenna ilaa dadka jinka muminiinta waa walaalaheen jinka gaaladan walaalaheen waa shayaatiin waa cadowgeenni marka jinka muminiinta ee walaalaheen ah ka najaasayn wey wa naloo kugu diidaya sidaasna xadii saxii muslimka caddayna nabigu sal اlahu alay slam wuxu uhi laa tastamjuu biraw digayga ha ku astajoonina walaalcidaam lafahra ha ku estaajoonine fainahu zaadu ikhwaanikum min aljin walaalihiinna jinka xaggooda ka ahaaday saadkoodii wey haarixan xadiiska inin dhiga ah, xadiiskaasa sariix u cadaynay xadiiskaasaa caddaynaya walaalaheenna waa kuwa mu'miniinta kuwaasa ilaa annaga walaalnala kuwa kale walaalna lama ah marka sababta loo diidayo waa nuucaas wey sababta loo diidaye waa nuucaasoo jinka oo mu'miniinta ah xoolahooda iyo ayaga ayaa ay cunto u kala yihiin saanada xoolaha iyo lafaha xoolaha bisinka lagu qalay saas darteeda waa inaanaan ka najaasayn xadiiskana waa xadii haabita laba dariiquu leeyahay shaarixana labada dariiqo wuu sheegay labadaas dariiq way isqawiyeynayaan mid kastaana waaba sugan yahayba saas darteed xadiisku xadiis qawi ah oo haabit ah weeye qawi ah oo haabita ah weeye kashaarixa laba dariiq inuu xadiisku leeyu sheegi labada dariiq markaa diiba laisku qawiyeeyo xadiis taabita ayuu noqona imaam nawowina xadiiska sanadkiisu waa jayid uu ku leeyahy majmuuca sharxulmuhadab sharxulmuhadab wa can saciid ibni jubayr saciid ibnu jubayr qaala wuxuu yidhi waa taabicii saciid ibnu jubayr waa ardadii cabdillaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi man qadaca tamiimatan makaraan ama qardhaas qofkii ka gooya min insaanin qof kale kaana qofkaas wuxuu la mid noqonaa ka agli kaana camalkaasbe qacigaas kaana qacigaas iyo goyntaas wuxuu la mid noqonaa ka agli raqabatin addoon xorayntiis oo kale qof oo qardaas dhananta ama makaraan ama xirsi haddaanta u timaada ka goydo hal addoon adoo xoreeyey ajarkiisoo kale ad helayda xadii saxii muslimkana waxaa ku sugan hal addoon haddaad xoraydo xibnahaagoo dhan ayaa naarta laga xoraynaya hal adoon haddaad oray xibin kasta oo jirkiisa ka mida waxay sabab u noqona xibin jirkaa ka mida naarta in laga oray addoon la oray ajarkiisu waa weyn qofka markaa qof haddii shirki ka laalaado qofka ka geeya ajar weyn ayuu qaadanaya aarkan mar waa maqdu horta waa qowl taabici wey waa qowl taabici qowl taabici wey qowl taabici markaa ajar maxduuda ma laga qaadan karo taas waxyay u baahanta waana maqduuc oo taabiciga qowlkiisa weeye ahlucilmiga gobola waxay yidhaahdeen taabicigu hadduu sheego shay aan ijtihaad lagu ogaa karin lahu xukmu rafc xadiis marfuucuu ku xugu noqona waana sida shaarixu marayo cabdiraxmaan ibni xasan laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay u badan yihiin xukmu rafcina xataa ma laha calaa kulli xaal ajar ma laga qaadan karo ajar maqsuusa oo waxa way intaas la eg ma laga qaadan karo qowlka taabiciga ma laga qaadan karo laakiin adilada guud oo alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar adiladaasaa laga qaadanaa in laga gooyo dadka qardhaasyada iyo makaranada iyo xilsiyada u xiran in laga gooyo adiladaas oo waajib nooga dhigayda kuwaasaa laga qaadanaa marka laga qaatona ajar in laga helayaa shaki la weeye ilaa shay ma'muuro sharcigu amray ajara laga helayo qofku markuu fuliyo marka haddaad dadka ka goydo qardhaasyada iyo xirsyada makaranada u xirxiran in ajar laga helayo wax shakiya male laakiin ajarku intuu leegayaa rabbi baa garanay waana waajib ku saaran inaad dadka ka celido oo aad u sheegto oo kaad ka goy kartana aad ka goyso waa waajib ku saaran rawaahu waki ayaa weli walahu waxaa u sugnaaday waki can ibraahim qaala inuu ibraahim ibraahim ibraahimkan waa ibraahim ibnu yaziid annakhaci alkuufi waa iqa min kibaari اfuqahaa uu ka mid yahay min siqaari taabiciinna weeye min siqaari taabiciin weeye wuxuu dhintay sita wa tisciin sagaashan iyo lix markay ahayd hijriyadu ayuu dhintay waa taabici ardadii cabdullahi bn mascuud weeye walahu waxaa u sugnaaday wakiic an ibni ah, can ibraahim ibraahim ibnu yaziid annakhaci qaala wuxuu yidhi kaanuu kaanuuda halkaa loo celin wowdaas kaanuu sida shaarixaba idiin sheegaya aakhirka sharxa baabka meeshuu ku dhammeeyey xufaadda muslimiinta sida ciraaqi oo kale iyo kayrkiisba waxay yidhahdeen kaanuu wowdaas waxaa loo celiyaa asxaabu cabdilaahi bni mascuud ardadii cabdullahi bn mascuudaa loo celina wowda ardadii cabdullaahi bni mascuud sida calqama aswad abiwaa'il alxaaris bni suweyd cabiidata salmaani masruuq iyo qayrkood oo shaarixu dhammaan idiin sheegayo ardadii cabdullahi mascuud ee a'immada ahaa ee a'immadii taabiciyaalka ka mid ahaa a'immadaasaa loo celinaa sidaasuuna u isticmaalaa ibraahimu nakhaci kaanuu markuu yidhaha saasuu la jeeda ee saxaabadii nebi maxamed loo celin ma ma loo celinayo walahu waxa u sugnaaday wakic an ibraahim qaala inuu yidhi kaanuu waxayna ardadii cabdullahi mascuud yakrahuuna kuwa neceb karaahada salafkana aaraantay u isticmaali jireen xaaraantay u isticmaali jireen hadalkaana ka mid ah lafdigan hadda xaaraan ula jeedaan karaahadan waxaana u daliil ah cabdillaahi bn mascuud shirkiguu ku tilmaamay shirkigu ma karaahatu tansiiha ah. maya waa karaahatu taxriim ah, waa xaaraan karaahada marka xaaraantay wax badan selafku u isticmaali jireen saasayna hadda ula jeedaan kaanuu waxay ahaayeen ardadii cabdilaahi bn mascuud yakrahuna kuwa naceeb atamaaima xirsiyada iyo makaraanada kullahaa dhammaantood min alqur'aani qur'aan xaggiisa xaalay ka ahaatay wa kayri qur'aan dhammaan makaraanoo dhan lama tusi jirin abu cubayd ayaa fadaa'il qur'aan ku wariyey afarka sanadkiisuna waa saxiix oo ibrahim eh, ibraahiim ibnu yaziid annaqci waa ka sugan yahay waa ka sugan yahay waa ka sugan yahay fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyin ayaa ku sugan alulaa masalada ugu horeydhaa tafsiiru ruqaa waa tufafyaalka tafsiirkooda tafsiirkoodana waana soo maray iyo watanaa'imi makaranada ama xirsiyada tafsiirkooda iyo caddayntooda waana soo marta waa la soo caddeeyey ahaaniyatu masalada labaydhaa tafsiiru tiwara madiidada tafsiirkeeda wey tiwara waa soo sheegnay ayadana tafsiirkeeda waa madiidu ahaaliatu masalada saddexeeda ana haadihi alaaata saddexdan kullahaa dhammaanteed min ashirkiyay ka mid tahay min kayri istinaa soo reebid marka aan ruqyada maaha inta kale wax laga soo reebi maa saas ula jeeda sababtoo ah ruqyada asagaaba matniga nagu soo yidhi wakhasa daliilu wakhasa minha daliilu maa khalaa min ashirk wax allo waxaan shirki ku jirin tuftaba bannaanta matniguma kusoo yirsho haddana masalada soo socotuu ku sheega marka waxa aan istifnaha lahayn waa laba shay waa tiwalada iyo tamaacinta labadaas weeye waxa aan istifnaha lahayn ee ruqyadu wax allo wixii shirki ka maran waa bannaanta iyadu dhibna male dhibna male sidaas weeye araabicatu masalada afayda ana ruqyata waa kana fiiri ruqyada in wax laga reebayo horena usoo sheeg haddana ku celina an aruqyata tufta bilkalaami kalaam laysku tufo kalaam alxaqi xaq ah min alcayni il wax layskaga tufo waalxumati qaniyo layskaga tufo laysa min daalika shirki ka mid maaha kaliya waxaa shirka ka muuqata tufta inuu ku gaari yeerayo qaniyada iyo isha saasaad moodaa de saasna ma aha saas darteeda sheekh maxamed ibnu saalax alcuthaymiin isagoo xadiidkii ku tiirsanaya laa ruqyata ilaa min caynin oo uma xoogaa nadaraa ku jira ah, nadaraa ku jira nadaraa ku jira ma ujeedaa saxiixa waxau yahay saxiixu wuxuu yahay in dhammaan cuduroo dhan xanuun kasta qofka looga akri karo qur-aanka iyo adkaarta sharciga ah alkhaamisatu mas'alada shanaydaa anna tamiimata makaraanka ama xirsiga idaa kaanat min alqur'aani hadday ka ahaato faqad ikhtalafa alculamaau culammadu waa isku khilaafeen hal hiya min daalika nuucaas xaaraanta ma ka mid tahay am laa mase ka mid ma ahan waa isku khilaafeen culammadu laakiin waxaad ogaataan qowlka raajixa ah ee sawaabka ah wuxuu yahay inaan la kala qaadayn ee dhammaan la diidayo oo aar cabdlaahi bni camr ibni caas uu la socdo xadiidka afarkaas waxaa ku jira cabdlaahi bni camr ibn caas caruurtiisa adkaar ayuu bari jiray sidaysan hurdada uga soo nixin caruurkii wax garana adkaartaasuu bari jiro akrisa dhihi jiray caruurka aan wax garanayna inta u qoru surka uu suri jiray laakiin afarkaasu ma sugna ma sugna nasaa sunan kubraa wuu ku wariyey mana sugna oo sanadka waxaa ku jira maxamed ibnu isxaaq oo mudlis oo mashhuur ku ah tadliiska wuxuuna ku wariyey can ah, canuu ku wariy saas darteeda ma sugna welidaa saas daraaddeed ahlcilmiga muxaqiqiinta waxay yidhaahdaan waaxid saxaabada sugna qardhaasu hal qof oo saxaabada ka oo baneeyo yidhi waa la xidho kale ma jiro oo ay ka suganta cabdulahi ibni camar ibn caafa laga wariyey asagana sanadku ma waa daciif daciif xug lagama qaato laakiin saxaabada waxaa ka sugan inay diideen sida cabdillah bin sucuud aan ka soo ogaanay sidaas wey asadiisatu masalada lixayda ana tacliiqa alawtaari boqonnada xidhashadooda cala dawaabi xoolaha lagu xidho ana tacliiqa alawtaari boqonnada xidhidooda cala dawaabi xoolaha lagu xidho meelcayni ishana looga xidho min daalika shirkiga ka midta mana bannaana assaabixatu masalada toddobayda alwaciidu waa goodiga ashadiidu adag goodiga adag calaa man qofaa loo goodiyay tacallaqa isku xidhaa wataran boqon goodiga adag adag adag waa baraa'adii nebigu beri ka noqday sala allahu calayh wasalam baraa'adii wey ah, oo ruwayfic nabigu yidhi u sheeg beri inaan ka ah, ah beri marka waa goodi adag wey qof nebi maxamed beri ka noqday musiibaa ku dhacday ahaaminatu masalada sideedayda fadlu hawaabi waa ajarka hawaabka dheeraadkiisa fadlu hawaabi waa hawaabka dheeraadkiisa fadlu hawaabi man waa isku idaafaysan yihi fadlu hawaabi man qof hawaabkiisa dheeraadka uu leeyahay weeye qadaca gooya tamiimatan xirsi min insaanin qof ka gooya qofka qof ka jara makaraan ama tamiimo u xiran fadli weyn fad inuu leeyahay shaki male sababtoo ah waa munkar weyn uu suuriyey kitaabkii sunnadaana amrayaan munkarka in la suuriyo laakiin inuu ajarkaasu la eg yahay xadkiisu hal addoon ayadoo la xoreeyey afarka sheegayey waa qowl taabici qowl taabici way kaasna xukun lagama qaada xukun saasa lagama qaadan karo ataasicatu masalada sagaalayda anna kalaama ibraahiima kalaamkii ibraahim ibraahim ibnu yaziid annaqaci kalaamkiisii oo yidhi kaanuu yakrahuuna waa nadcaysa jireen waa nadcaa jireen tamaaimta ama quraan ha ka ahaato ama wax kale ha ka ahaato kala qaad la-aan dhammaan way nadcaayeen hadalkaasu laa yukhaalifu khilaafi ma maa xukunkii taqadama soo hormaray oo min alkhtilaaf ah arrinta aan nidhi waa isku khilaafeen selafku tamiimadu hadday qur-aan tahay ma bannaantahay mase ma bannaana hadalkaas aan khilaafka aan sheegnay iyo hadalka ibraahiim uu sheegay oo uu leeyahay dhammaantood waa nimcaayeen isma khilaafsanaa sababtoo ah ibraahim wuxuu sheegayaa waa ardadii cabdulahi mascuud kuwaas weeye kuwa dhammaan nimca ah. marka kuwo kale salafka ka mida ah inay banneeyeen ma diideyso ma diideyso maxaa yeelay lina muraadahu fiiri shiiqa matniga kugu sheegaya kaanuu markuu leeyahy wowdu lina muraadahu ibraahim ujeeddadiisu asxaabi cabdilaahi bni mascuudin wey ulama jeedo saxaabadoo dhan muslimiintoo dhan ulama jeedo ee wuxuu ula jeedaa ardadii cabdillahibn mascuuda nibca sidaas ayuu ula jeedaa allah subxaana wa tacaala aclam sal اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed